بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay oon dhexda ku joojinay un baabkii almasxu cala alkhufayn xadiidkii xudayfa iyo kii jariir baan soo aragnay baabka tatimada xadiidkuna kale xadiid keliya duruq badan yeelan doona ayuu noqon doonaa tatimada baabkan ujeedaa waana xadiid mugiirat bnu shucba uu warinayo oo kale waxyaalo kala duwan waama fawaaid kala duwan ay noogu sugnaan doonaan biidn illahi tacaala marka wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna qutaybat bnu saciidi qaala xadaثna laysun xa وxadaثna محamed بن رمح بن المهاaجiر qال أخbarana layث عan yaحyى بن سعيid عan سعد بن إبراهيم عan نافع بن جubayr عan curwaة بن المغيرة عan أbيه المغيرة بن شعبة عan رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم sanadku waa sanad dheerba oo asaanidiisii kuwii ugu dhaadheeraa un baabu kaa mid yahay kalimala in waxaana sababta ay tahay dad isku waqti ahaayo dhexdoodii wax kala warinaya sanadka kuba sugan marka laba sheekh baa muslim leeyahay ee ismuu raacin oo muu odhan xadatanaa qutaybata wa moxamed bnu rumxin walow cibaaradiisu ay xadatanaa iyo xadatanaa ay ahayd ee kolley sababta waxa weeye <clears throat> siiqadoodii baa kala duwan dambey sheekooda sheekh keliya wada leeyihiin ay kaga soo naqliyeen oo midna wuxuu yihi xadatanaa laythun ka kalena akbarana laysu buu yihi xadaana iyo akbarana waa laba siiqo oo dee aimada qaarkood agtooda farqi yari u dhexeeyo kuwa qaar koodna isku mid un loo isticmaalo luqada kuma kala farqinayne <clears throat> marka intaas ay ku kala dunaayeen buu sheekhu raximah llahu tacaala u kala reebay oo xadana dhexdoodii laba yimi marka layth dabadi yaxya ibnu saciid alansaari iyo sacd ibnu ibrahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf iyo naafic ibnu jubayr ibnu mudcim iyo curwat ibnu lmugira ibnu shucba afartuba taabiciin weeye waa afar taabici weeyaan oo sanadka halkan baa duulku ugaba yimi welibana laba laba ayay isku wakti u ahaayeen oo sacd ibnu ibrahim iyo marka la eego yaxya ibnu saciid waa taabiciinta kuwii ugu yaryaraa weeye oo waa sikaaru taabiciin naafic ibnu jubayr iyo curwat ibnu lmugirana iyaguna waa taabiciintii dhexo labadaasna waa aqraan labada horena waa aqraan labada dambena waa aqraan oo laba markaa meelood baa riwaayatul aqraan ama dad iyagu dee sanadkii kuba siman kollay da'diina iskuba dhow ama kuba adigu iskuba dhow ayaa dhexdoodii wax kala wariyey <clears throat> marka bal curwat bnu mugiira oo waa taabici isagu sa aan sheegay taabiciintii dhexo ah abina waxbuu inoogaba warinayaa waxaanay culimmadu ma qoyskooda ninkii ugu mudnaa baabu ahaa kitaabkan aan haynana xadiidkan aan hayno oo laakiin dee soo yar noqnoqonaya ayuu ku leeyahay wax kale kuma laha waana nin hiqa ah marka muxuu yidhi abi buu inooga warinayaa xadiidka almugirat ibna shucba can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalama annahu mugiira damiirka u celi mugiiro me anahu rasuulku ka dambaan ucelin doonaa annahu rasuulka ilaahay kharaja waa baxay lixaajatihi xaajo uu lahaa oo xaajadii insaana ayuu u baxay rasuulkii ilaahay kollayna xadiidka duruqdiisa ay noo soo socota waxaanay ahayd sida dee riwaayaadka kaleba inooguba iman safar bay ahaayeen habeen gelin dambe iyo waa ku dhowaadna way ahaydba markaa safarkiibaa deeto waqtigaas buu rasuulka ilaahay iyagoo socduu kaba hadhay muqiirana isagaa amray ba bal hadduu biyahaye inuu soo qaado oo isagaa reebay bal markaa taas bay ahayd oo waa riwaayaadka dambe ayaa inoo cadaan inoo caddaynaya walow dee duru kalena xadiidku leeyahy oo muslim wada dhamaysan oo waxaabay aimadu yidhaahaan ilaa lixdan shaksi baa muqiiro ka wariyay xadiidkan inamadiisu ay kaba mid ahaayeen curwe iyo xamse iyo <clears throat> oo marka dee laisu wadageeyeno kollay fawaid kala duwan xadiidku uu yeelanayo marka kharaja lixaajati faاtabacahu lmugiiratu mugiira ayaa raacay oo biidaawatin weyso waa aduu weel harag ka samaysta ama jildi oo kuwa dee laguma weysaysanayay ah biidaawatin fiiha maun un biyo ay ku sugan yihiin buu la raacay imaka mugiira hadalkii waday ee laakiin inankiisiiba inooga soo naqlinaya daahirku wuxaa dee kol hadda ayna mugiira xaaladii kaba warramaya ficilkii naftiisana weeye tan inuu yidhaaho fatabactuhu biidaawatin fiiha ma laakiin maxaa tahay waa iyadoo inankiisii isagii noogaba soo naqlinayo iyada tan oo kalaamkii waxa weeye ayaa waxaa dhacay halkii uu lafdigiisii dee can nafsihi uu inoo soo naqlin lahaa buu cibaaradan dee uu isagii kaba warramaye lafdi qaybo unuu kagaba warramaye laakiin hadalka dee asalkiisa muqiira lahaa wala curwa imaka uu inoo soo naqlinayo daahirkuna taa ahaa <clears throat> fatabcahu iyo faatbacahu labada halkanna dabdina waabay sheegaan waana isla imika halkan macno un walow atbacahu macno labaad ay yeelato uu raaciyay iyo de uu raacay labadaba ay ku timaadaa tanna fatabacahu uu raacay almugiirau biidawati fiiha ma rasuulki ilaahay dalabkiina way ahayd arrinkani fasaba calayhi markii rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xaajadiisii soo dhamaystay waanu ka fogaaday isaga oo uu kaba qarsoomay ee uu kusoo noqday biyii kamuu qaadan oo biyii umu isticmaalin istinjadiya istijmaar buu isticmaalay ayuu kusoo noqday isagiioo markuu soo gaadhay buu fasaba shubay mugiira calayhi cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam <coughs> xiina faraqa markii uu ka faaruqay min xaajati dee wasala ilayhi wey markuu rasuulku xaajadiisii soo dhamaystay ee uu isagii soo gaadhay ayaa si ugu weysaysta biyihii ayuu ugu shushubay markaa mughira riwaayaadkuna way inoo dambeeyaan haddii ala idhaaho kale ee umuurahan inoo sii dhammayn doona biidn illahi tacaala maha macnuhu markii uu xaajadiisii dhamaystay una ood halkaa muu joogin rasuulka ilaahayna siday noo soo socoto uu ka fogaaday walow ay habeenna ahayd oo uu kaba qarsoomay markii uu yimi iyadoon dee faasil muddo saasi aanay u dhaxayn ayuu rasuulka ilaahay markuu soo gaadhayba waysuu bilaabay oo isagiina ugu shubay fatwadaأ u weysaystay rasuulki ilaahay wamasaxa waan u masaxay cala اkufayni maxalu shaahidka halkan wey labadii kufe u rasuulka ilaahay gashana ayuu masaxay oo iskamuu saarin intii kale oo dhan waa dhammeeyey weysadii ee markuu lugaha maydhigiisii maydhigoodii soo gaadhay ayuu labadii kufun gacanta mariyay ama uu masaxday intaasuu kuba kaaftoomay bal mar uu doonay dee markiu halkaas soo gaadhay inuu foorarsaday si uga bixiyo uu rasuulka uu lugihiisa u maydhana hadalku rasuulku yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa inoo soo socdaa wa fii riwaayat ibni rumxin laba sheekh buu muslim lahaa waa qutaybat ibnu saciid iyo moxamed ibnu rumxin labadoodaas bay ahayd riwaayadii qutaybe muxuu yihi xiina faraqa min xaajatih xaajadiisii markuu ka faaruqay markaasuu yihi wa fii riwaayat ibni rumxin ibni rumxin isaga riwaayadiisa waxa ahayd makaana xiina halkaa xiina faraga meesheeda xataa oo xataa faraga min xaajatih fasaba calayhi weeye waysadii iyo biyihiiba ugu shushubay xataa faraga ilaa uu faaruqay min xaajatihi oo xaajadiisa halkani ma aha xaajadii dee uu waxa weeyaan gudanayay maaha ee waa xaajadiisii xagga weyso taas ilaa uu dhamaystay oo waysadii ilaa uu ka dhamaysanayey oo dee masebaani ku dhamaatay ayuu ugu shubay weeye oo wuxuu sheeku leeyahay isagoo lafdiga fasiraya xiina markaan idhaahno macnahu bacda infisaali min mawduci qadaءi xaajati waintiqaalihi ilaa mawdicin aakhara fasaba caleyhi fi wudu'ihim marka uu meeshii dee uu xaajada ku gudanaya kaba yimi halkan kale uu isagu joogo soo gaadhay ayuu ugu shubay ama lafdiga xataana macnaa waa xataa faraqa min alwudu un waa xaggii weysadiisii iyo xaajadiisii wayse ilaa uu dhamaystay un waayo riwaayaatku dee inta waa inoo dambeeyaanbo taasaa inoo caddayn doona xadiidkana mar baan bal waxyaalaha inooguba sugan aan yar wada eegi doona وxdثnah <clears throat> محamed بن المثنى qال xdثna cabdالوهاaب qال سمعت يحyى بن سعيد بhda الإسناaد وqاaل أنا waa سند kale oo xadيiثki leeyahay محamed بن المثنى ayaa u sheeka cabdilwahaabkuna waa cabdilwahaab bin cabdilmajid athaqafi aynu marar soo aragnay waanan xaafida ama hiqa ayuu ahaa baan leenahay oo dadkii itqaanka lahaa ah walow mala saddex sanadood u ka hor waktiyadaa uu dhiman doono muddo saddex sanadood ahayd uu ku yimi xifdigiisi in isbedelo ama ikhtilaad ku yimi lakiin markii ikhtilaad ku yimi dadka waa laga xijaabay oo wax uu wariyey bacda ikhtilaadihi may jirin marka ninkaas baa muxuu yihi qaala samictu yaxya bnu saciid marka bihada isnaadi yaxya ibnu saciid waxaa ka dambeeyey can sacd ibnu ibrahima can naafic ibni jubayr can curwata can abihi lmugiira intii dambe weeye intii way ayay wadaagsanayaan wa qaala qaalo faacilkeeduna waa cabdulwahaabkii oo macnaa waxa weeye cabdulwahaab baa isagu riwaayadiisa muxuu ku yidhi fagasala wajhahu wayadayhi wamasaxa bira'sihi uma masaxa cala lkufayn macnuu waxa weeya waa riwaayada hore ee layth ibnu sacad uu isagu yaxya ibnu saciid alansaari kaba wariyey cibaaradu waxay ahayd fatawada laakiin muu tafsiirin waysadu say u dhacday fatawada wa masaxa cala lkufayn ama isagu yaxya ibnu saciid cabdilwahaab riwaayadiisan uu kaba wariyey fatawada bedelkee bed dabadeed weeye fatawada waa yidhi laakiin iyadoy tafsiil tahay fadan fakasila wejha ku waa tafsiilkii waysada ayaa muxuu la yimi fatawada dabadeed fagasala wajhahu wayadayhi wejigiisii buu maydhay waa fatawada'a tafsiilkeedii un waa sii kale bixin fadna waa tii tafsiiriye ay odhanayeen labadiisii gacmood buu maydhay wamasaxa bira'si bal madaxana wixii ku tacalluqsanay waa inoo dambeeya insha allah riwaayaadka kale uma masaxa cala lkufayn وxdثna يحyى بن يحyى التmيمي qال أخبرنا أبوالأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة qال أنه qاaل waa san sanadkii hore aada ugaba kooban oo ka tira yar ragguna intooda hore yaxya ibnu yaxya tamimi isagu waa kitaabka waa ku badan yahay abulaxusna habeen dhaweydna waa tan soo haynay salaam ibnu sulaym ninkaa la yidhi atbaacu taabiciintii kamid ahaa ashcatna xalay casharkeedii baa wuu inoogu sugnaa ashcat ibnu abi shactha ayaynu xalay soo aragnay aabihii abushachtana dee sulaym ibnu aswad baaba la yidhaah baan yidhi lakiin ninkan uu ka warinayo alaswad ibnu ilaal magacii aabihii ma aabihii maaha waa nin kale oo mukhadrama waktigii rasuulka dadkii salawaat ullahi wasalaamu caleyh sooba gaadhay ahaa oo hiqa a ah weeyo abasalaam ayaa la yidhaahaa muslimna xadiidkan imaka aan hayno iyo xadiid hore oo xadiidkii mucaad ibnu jabale uu rasuulka ilaahay ku yidhi ma ogtahay oo ma garanaysaa mucaadow xaqa ilaahay addoomihiisa kuley aynu hore iimaan ugu soo maray aynu hore iimaan ugu soo maray ayuu adigu riwaayaadkiisii mid kamida ayuu kuba sugnaa waa labada meelood buu kitaabka kaga sugan yahay halkaa hore xadiidkaa hore oo kollay duruqdii ah, ama dariiqa koowaad iyo ka labaad iyo moone lakin xadiidkaa duruqdiisii ah iyo halkan imakaanahayne lakin waa nin hiqa oo mukhadrama <clears throat> can ilmugirat ibni shucbata imaka markii hore inankiisa curwa kaba warinayey inan kaloo uu dhalo ka warinayana waan arki doonaa ee asad ibnu hilaal baa ka warinaya wata aan dad badan baa xadiidkan ka wariyay mugirat ibnu shucbe qaala mugira ayaa wuxuu yihi bayna waqti ana anigu maca rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa aan ahay data laylatin waa laylata min alayaali uun dheh habeen habeenada kamida waa habeen aan oo de anigu habeen aan rasuulkii ilaahay laba socdo salawaat ullaahi wasalaamu alayh safarna way ahaayeen kale laftiga datna mana de data maratin data laylatin manaa marata min almarat ama layla min alayaali bay kuba fasiraan hadduu laftiga ka dambeeya mudakar iyo data bedelkeeda da baa timaado da sabaaxin iyo da masaa-in iyo de ashaartooda way kuba soo aroortaan id waktigaa nazla rasuulka ilaahay baa dhaadhacay raaxiladiisii buu ka dhaadhacay faqadaa waa gutay xaajatahu xaajadiisii ayuu gutay oo macnaa markii uu ka dhaadhacay isaguna markii hore dadka way kaba hadheen rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu aleyh dadka wuxuu ku yihi socdaba waa la socda habeenka waa la guuran gelaya waqti dambena way ahaydba faqadaa xaajatahu xaajadiisii ayuu rasuulka ilaahay gutay uma jaa uu yimi isagoo markii hore ka fogaaday isaga ayuu u yimi biyihiina waa wada fa sababtu calayhi waxaan ugu shubay oo rasuulka ilaahay dee waa isagoo weysaysanaya min idaawatin weyso kaanat macii aniga macayga ahayd oo biyo ay ku jireen ayaanu rasuulkii ilaahay ayaa dee waanugu shushubay oo nagagaba shushubay biyihii kuma sugnaa fatawada rasuulka ilaahay uu weysaystay wamasaxa calaa khufayhi labadiisii khufna waa masaxday bal xadiidka duruqdiisa waan wadaynaa sababto riwaayaadka inoo dambeeyaa barhkood inta ninka ziyaadsan iyo bal matsalan waxyaalo aan intan hore inoogu sugnayn baa inoogu wada iman doonaan وxadثna abubكر بن abي شhaybةa وabو qrayb qala abu bكri xadثna abu mعaawiyaةa عan الأعmaشh عan msلm عan masروqi عan المغيرة بن شhuعبةa qala أنه qاl مغيرة بن شhuعبة maantana masروq baa kaba warinaya masروq بن الأجدع waana xadiiskii un sanadka intiisa horena waa rag aan soo wada aragnay in badan acmash na sulayman ibnu mehraan muslimkan waa suurtagal inuu caawa cusub yahay lakin kitaabka isba riwaayaad cadiida ayuu kuba leeyahay waa nin muslim ibnu subayx baa la yidhaah lakiin wuxuu aad ugu shuhroobo aada loogu yaqaanaayo de marka uu kutubta yimaado markaaba la gartaa kunyadiisan ah abuduxa abuduxa baa kunyadiisu ay tahay muslim ibnu subayx bal marka waana nin taabiciyo kale dabaqadii zuhri iyo dabaqadaasba ah oo hiqa ah weeye oo bal masalan waa rijaal saxiixayna kaba mid weeye bal waxaan leenahay muslimkani waa kan waayo muslimyo kaleo halkan isna galaana waabay jiraani <clears throat> wuxuu yihi mugirat bnu shucba qaala kuntu waxana maca nabiyi sala اllahu alayh wasalam fi safarin safar bal xadiidkii ugu horeeyey rasuulkii ilaahay baa xaajadiisa u baxay un inogamay muuqan safar inay ahaayeen walow anigu aan idhi dee safar bay ahaayeen xadiidkan dambe way ka muuqatay oo dee uu dhaadhacay baa kuma sugnayd iyadoo habeen laba joogo imaka safar bu ahay laakiin safarkani waa ghazwadii tabuk buu ahaa waa ghazwadii dee macruufka ee mashhuurkahayd sanadii sagaalaad rasuulku isagoo ciidan aad u badan hogaaminaya uu u baxay ghazawaadkiisana tii ugu dambaysayd waayo dabadeed mid uma bixin ba ghazwo uma bixin taas bay ahayd oo bukhaari meelo adigu dambo kitaabka kaba mida ah, xadiidka halkana waa kusoo arooriyaa markaa dee meelahan la jooga masxu alal khufayn ba kitaabu dahaara si fiicanna xaafid xajar waa u sharxa isagoo riwaayaadkaa dee kala duwan wixii ay isla dheeraayeen soo ururinaya lakin <clears throat> halkan kuma odhan lakin meelaha dambaha waxaa kusugnay tabuk ba yadi lakin taradud baa riwaayadiisa kusugnaa e bacd ruwaati tabuk ama keyrkeed lakin dee axmed iyo malik iyo keyrkood ayaa waxay ku wariyeen iyagoo jasmiyey oo bal markaa safarkani ghazwadii tabuka ayay ahayd waana la socday waktiguna wakti dee waaguba uu dhow yahay inuu beriyo ayay ahayd faqaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay waana safarkii baa lagu jiraa gurogalkii yaa mugiiratu mugiirow khud qaad alidaawata idaawada aada hayso dee uu weydiiyey oo uu sheegay soo qaad buuhi idaawada faakhadathaa waan qaaday dadkiina sa riwaayaadka xadiidka iyo anay lafdiga saxiixan aan hayn iyo kaleba aanay dhicin toone laakiin dadkiina inuu yihi sii socda ayaa kuba timin riwaayaadka xadiidka faakhadatuhaa uma kharajtu maca rasuulka ilaahay baan la bax maciisii baan baxay faindalaqa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa tegey oo u socday xataa tawaara cani markii hore way wada hadheen dadkii bay ka hadheen haddana rasuulka ilaahay isagoo biyina haye isagu oon biyi ka qaadan ayuu ka fogaaday ilaa uu igaba qarsoomay oo waana habeen faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu gutay rasuulka ilaahay uma jaa uu yimi wa calayhi rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh korkiisa waxaa ahayd jubbatun jubbo shaamiyatun shaam loo nisbeeyey oo shaamiya oo de waa beledkii iyada lagu sameeyey ee markaa lagaba keenay waqtigaasna dee waaba kan rasuulki ilaahay sham usii jeeday adraafteediina tegey nimankii markaa sham ka talinayay baana dee la hor imanayay iyagaa baaqdoon iman eh oo reer rum markaa bilaadaas kaba talinayso sidaa daraaddeed xadiidka duruqdiisa kale iyo riwaayaadka qaarkoodna maxaa dhacday jubbatun rumiyatun waana isla midun waa jubbadun waa reer rumna iyaga halkaa deganaa joogay dee carabna la deganaato oo ha haysteen iyagaa maamulka lahaa shamna waa beledkii rubna waa dadkii dee markaa xukumkaaba lahaa waعalayhi jubatn shaamiyat oo dayiqat lkumayne <clears throat> safar baa rasuulka ilaahay ku jira jihaadna waaba u diyaar buu ahaa haddaba jubbadan uu xidhnaa labadeeda kum waa halkan dee gacantaaba aan kaba soo saarayna intan daraftan gacantu cidhiidhi bay ahayd oo de kolley safarka iyo umuurihiisa taa keenayeyba jubbadan uu xidhnaa rasuulka ilaahay macnaha halkan gacmaha daraftoodu wax waasac oo ballaadhan may ahayne aad bay u cidhiiri ahayd oo sidaa daraadeed rasuulka ilaahay dee marka hore ha ha laakiin markuu isla dib uga saarba markaas waxa weye maya dib iyagii iyadii u ururi way u suurto geli weyday oo cidhiiri bay ahayd oo markaas umay suurto gelin waaba tan jubbatun shaamiyatu dayiqatu kumayn fadahaba waa tegey macnaa uu doonay rasuulka ilaahay yukriju inuu saaro yadahu gacantiisa min kumia kumkeediio intuu dee gacan maradii ama halkii dib u celiyo uu markaa dee ta gacanta ay soo baxdo de ilaa halkii dee mirfaqii uu waysada faradka uu kaba dee lagaba weysaysanayey ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh doonay inuu saa yeelo fadaaqat calayhi way cidhiidyantay korkiio macnaa dib bay u noqon weyday aad baa markaa inteedani safarkan daraaddeed iyo umuurahan iyo de waata uba baahnaaye ayay markaas cidhiidhigantay oy usoo bixi weyday faakhraja yadahu buu saaray min asfalihaa xaggeedii hoosu kaba saaray oo macnaa kumkii intuu yadii gacantii dib u celiyey ayuu u celiyey ayuu xaggii hoose jubbadda inteedii hore waa gashan yahay gacmihii buu halkan dee markan uu gashanayo halkii uu kaba gelinayo buu dib uga celiyayo markaasuu jubbadda hoosteediibuu gacantiisii kasoo saaray oo markaa jubbaddu xaggan sare ayay ugu ururtay gacmihiina markaas dib uu uga soo saaray si uu weysaysto faأkraja yadahu min asfaliha fasababtu calayhi biyihii uu ku weysaysanayaan ugu shushubay fatawadaأa waa weysaystay wuduuahu weysadiisii ka wuduui lisalaat weysadiisii u demee salaada u weysaysanayay waa wayse dhan ayuu weysaystay uma masax de waa wixii aan ahayn lugaha weeye uma masaxa intii kale uu maydhay iyo dee madaxana waa la masaxayey uma masaxa calaa khufayhi labadiisii qofna uu masaxay rasuulkii ilaahay oo gacantii buu mariyey uma sala waa tukaday rasuulka ilaahay bal salaad ayuu tukaday walow salaadii markaa faradkaydii la eegayay ay noo soo socoto inuu bal masalan dadki saxaabadii uu laba tukaday adigu malaa wax kale ayuunbuu tukaday xadiidka weli duruqdiisaan wadaya waxadaثna isxaaq ibnu ibrahim wacaliy bnu khashramin jamiica xaalayiin labadoodan can ciisa bni yunusa ciise bni yunus ayay labadooduba ay waxa weeyaan ka wada warinayaan marka cibaaradooda kala dunayd qaala isxaaqu isxaaq wuxuu yihi akhbaranaa ciisa isxaaqna waa caadadiisii ama sidii qaalibka u ahayd inuu akhbaranaa yidhaha xadaanaa iyo ma odhan jirin qaaliban akhbaranaa ciisa waa ciise bnu yunus qaala xadaana alacmashu can muslimi can masruuqi can lmugiirati bni shucbata waa intii marka dhaweyd aan soo ee sanadka qeybta hore un baa ruwaaddu isyar bedeshay marka ciisa ibnu yun qaala wuxuu yihi markaas oo imika halkana inta uu jeedaa labadan dee laftii isagu isxaaq wuxuu yihi akhbarana markaa cali waxaa la arkaa in dee can ciisa unbuu kuba gaabsaday muxuu yihi qaala mugiira wuxuu yihi kharaja rasuul llahi salى اllahu wasalam rasuulki ilaahay baa baxay yaqdiya oo wuu baxay oo dadkiibu dee ka hadhayna liyaqdiya si uu guto xaajatahu falamaa rajaca markuu soo noqday isagana waa ka fogaaday ba eg markuu soo noqday ayaan talaqaytuhu talaqaahu iyo laqaahu macnaa istaqbalahu weeye waxaan kala hortego on kuu qaabilay bilcidaawati idaawada ama waysadaa biyo ay kuma sugnaayeen fasababtu calayhi waan ugu shubay oo rasuulka ilaahay markaa uu weysaysanayaan ugu shubay fagasala yadayhi labadiisii gacmood buu maydhay waa faraxalashadii tani eg uma gasla wajahu wejigiisiibuu maydhay uma dahaba waa tegey macnaa uu doonay liyaksila diraacayhi inuu labadiisii diraacna ama labadii gacmood maydho fadaaqat iljubatu jubbadii ayaa cirhiyantay oo gacmihiibaa usoo bixi waayey ama diraaciibaa usoo bixi waayey faakhrajahumaa labadiisii gacmood ayaa ama labadii diraac buu soo saaray min taxti ljubbati jubbada hoosteeda intuu dib u celiyey ayuu halkaa kaba soo saaray faghasalahuma labadii markaa dee gacmoodna uu maydhay wamasaxa ra'sahu madaxiisiina uu masaxay wamasaxa calaa khufayhi maxalu shaahidku kolayna dee fawaaid kale haynooguma sugnaatee waa labada khufbaan kuma jirne labadiisii khufna uu masaxay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uma sallaa bina bal waa ina tukiyey oo dee maka laftiguna waa inuu tukiyey ayaa meeshuu daahir ku yahay bal inkalley nawowna ma taaban iyo in si kalen arkay walow dee ay markaas halkan lafdiguna waxaa la arkaa inaanu bukhaari dhicin walow dee isaga laakiin duruqda uu baahiyo oo meel keliya xadiidkii aanu kuwada keenin horta meelaha dahaaro dhacday oo kale de waxa weeyaan laftiga markii hore uma salla lafdiga binaadan ayaa waxa weeyan waa ina iyagina ay la tukadeen isagana markaa la socdo cid kale lama socon waana suurtagal dee inuu markaas salaaddii waktigaa tukaday uu kuba xidhayna waa suurtagal walow imaka taas aanan jasminahayn waayo sababtan u leeyataa way noo dambaysaa salaadii subaxoo waktigaa kuba dhoweyd saxaabaday soo gaadhay oy laba tukadeen oon arki doono si loo tukaday ama salaadaasi ay u dhacdayna bal xadiidka duruqdiisii aan iswada raacmay ah, in yar baan ku yar joogsanaya halkan xadiis kale waa xadiiska aan leenahay ruwaad aada u badan baa mugiirat bnu shucbe saxaabigan kaba wariyey oo qoyskiisa rag kaba midii ay ay markaa kuma jireenba oo barhkoodna imaka de waa taan aragnay nin kalena waa inoo dambeeyaa siay culimadu raajax yeeleen walo halkan aanu magacawneyn <clears throat> waxaa kaloon aragnay masruq ibn lajdaci iyo de qolooyin kaleo iyaguna xadiidkiisa ay kaba wariyeyna waan aragnay sida aswad ibnu hilaal xadiisku bal markaa horta waxaa inoogu sugan masxigii labada qof la masaxanayey ee waa tii aan xalayna kolley waxoogaa kasoo yar taabanay ee waxaan yidhi axaadiisan almasxu cala lkufeyn noogu timi waa axaadiis tawaaturtay oo asxaab aad iyo aada u badani wariyeen kolley haddii bacda salaf si waxay masxiga ama ay ka joogsadeen ama inkireen laga soo naqliyeen qolooyinkaa dee waxaa laga soo naqliyeyna isbaatkeede waxaan leenahay axaadiثani waa axaadiث noo sugan waa wax bal mثala kolley imaam malik iyaba waxyaalo lagaba soo naqliyay si wuxuu markaa fi xaqi nafsi uga yar joogsanayo o kale walow dadka ugaba fatwoonaye lakin waa arin sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sunihiisiya san xalay soo ogaanayna qur'aankoy noogu sugan in lugaha la maydho iyo tani wax dee tacaarudoo ka dhexeeya ma jiraan iyadoo intay aayaddaas maaida soo degtay dabadeed baa rasuulka ilaahay masaxday oo macnaa waxa weya ruuxii qof gashana waajibkiisu inuu masaxduu noqon ee kii aan qof gashanayna waajibkiisu inuu lugaa maydha bay noqonaysaa ee bal matalan markaa lugaa la maydhaya oo marka aan qof laba gashanayn oo iyada bal taasi xaggii masxiga axaadiisna aan soo sheegayno waa axaadiis aada iyo aada u tawaaturtay waxaa kaloo iyada halkana inooguba sugan xagga muddada iyo waxyaalahaasi way inoo dambeeyaanba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh ficilkiisan xadiidka inoogu soo dee noqnoqday waa xadiid keliya n inuu ugu shushubayay oo kale saxaabigani rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxa weeya dee inay banaan tahay alisticaana fi lwudu ruuxi haddii cid kale ugu kaalmayso waysadii uu weysaysanayay khaasatan nasabiga dee xadiidka taasaa inooguba sugane bal banaanideed baa inooguba sugan xadiid kalena oo iyadna saxiixa inooguba sugan kollay xaj baanu kuba imanaya inuu usamat ibnu zayd saas oo kale u yeedhu rasuulka ilaahay habeenkii carafo laga soo noqday uu shubay taasna iyadna saxiixa way kuma sugan tahay waxaana jirta axaadiidta soo aroortay oo kusoo aroortay nahi in la iskaba nahiyayo alisticaana ee lakin axaadiia wax ka sugani ma jiro dhammaan baa axaadiia baabkaasi nahyinta kuma timi in la nahiyayo in cidii uu ruuxu cibaadadiisan ama s weysadiisa kaalmayso iyada waxba kama sugna marka shaaficiyadoo kale isticaanaday saddex qaybood markaa kaba dhigaano mid waa isagu inuu ruuxii lagu kaalmeeyo ama ciddii uu kaashanayo kaashado in biyi loo keeno wax kala maaha taas iyada dee karaaha la-aan ayay bannaan tahay ama wax ku sugan naqsina kuma sugna karaahna kuma sugna arrinta labaadna waa iyadoo xubnihii ama isagii loogu kaalmaynayaba in loo maydho marka haddii aanay xaaja jirin dahi jirin kollay taasi karaahay noqonaysaa rasuulka ilah inay isagaa ficilkiisa tawaliyayay lakin ruuxii adigu wax maanici jiraan ama isagii aan karahayn oo kale haddii iyadana loo maydho taasna basi kuma sugnay markay xaaja taalo arrinka saddexaad waa tan aan hayno oo dee in looguba shubo xadiidkana inooguba sugan iyada taas dee waxa leeyahay hadduu dee ruuxu makansanayo waabay roon tahay inuu isagu tawaliye laakiin haddana haddii uuba baahdo ama ay dhacdo taas oo kale dee waxay markaa imaka waa kan rasuulka ilaahay la yimo wax maanico ku sugan iyo wax karaaho ku sugan maba jirto haddii la yidhaha waa marka ani xaaja ina jirin bal khilaafu lawla iyo waxyaalahaba yidhaaheen eh, bal markaa taas wey oo xagga isticaanada umuuraha inooguba sugan waxyaalana way inoo dambeeyaan dee inoo socdaan <clears throat> xagga masxiga madaxa iyo cumaamad inuu gashanaa markaas iyana bal riwaayaat kale ayaaba inooguba iman doona rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh umuuro kuba tacaluqsan iyada axkaamta kalena xadiidka intiisa kale ayaaban ku arkaynaaye bal intan halkan hore kaga gaabsanaya intaa weeye xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna zakariya عن عاmr qال أخبرني cروة بن المغيرة عن أبيه قال أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم waxa bal xadيiثku waa xadيiثkii hore sanadkiisana bal imaka halkan waxa inoogu soo kordhay un de kollay sanadku waa isyar bedbedelaya waa ruwaada badan sheekada mslim محamed بن cabd للahi abi kaba warinay hore inuu soo maray zakariya ibn abi zaida kollay nin ay walaaliyeen naca waan arki doonaa cumar ibn abi zaida waa nin dadkii bal matalan sigaaru taabiciinna la mucaasaroday lakiin atbaacu taabiciintii ugu weynaa ah kolley waa nin culimadu ay kuwa sheegeen xagga tadliis ujeeddadu inaanu kolkol dee cid aanu laba kulmin ama aanu isaga wax kaba warin uu tiriyo xadiidku can fulan yidhaaho xadiidkana caamirka uu kaba warinaya waa caamir shacbi waa shacbi imaamkii ahaa lakiin can buu eegay kolleyna dee waxay qaacidadoodii ama waxay ahayd ama xukumkii jaanibkaas ninka mudaliskii haduu xadaanii ama samictu ama akhbaranii wax keenaya maqal oo sariix kua ah la yimaadana waa laga aqbalaa inay sidiisa kala fiqu u yahay haddii laakiin waxaan taa sariix ku ah inuu laba yimaadana dee xadiidkiisa waaba laga joogsadaa xaafid ibnu xajarna wuxuu yidhahaa markuu xadiidkan sharxaya zakariya riwaayadiisan isagoo marka la eego xadiidkiisan mar alla mar uu yidhi uun xadaanii ama samicto maan arag ujeedadu riwaayaadka dhamaan isaga xaggiisa kaba yimi can ayay ahaayeen oo cantan bay ahayd xukumkaasna waa jiray lakin wuxuu sheegaa imaam axmed musnadkiisa inuu kuba sugan yahay iyadoo yaxya alqadaan uu zakariye ka warinayo halkan cabdillahi bnu numayr bedelkeeda yaxya alqadaan uu kaba warinayo yaxya alqadaanna waxaa lagu yaqaanay sheekhadiisa mudalisiintaasoo shucbo oo kale xadiid ay tadlisiyeen inaanu ka qaadan jirin ama kaba aqbali jirin markaa taasi maxay tahay ay caddaynaysaa xagga inuu yaxya alqadaan xadiidka kaba wariyey bal samaaciisu inuu inoo sugan yahay deeta labaadna duruqdii kale muqiira waaba inooguba sugan yahay xadiidku marka muxuu yihi akhbaranii curwatu bnu lmugiirati can abihi curwatu bnu lmugiira ayaa ii warramay oo abihi buu igaba warramay halkan ba waxaa jirta xadiid kastan baa muslim dhacay oo curwat bn markaas curwat bnu lmugiira riwaayadan oo waana ta aan markii hore soo maray bal riwaayo kalena way inoo dambaysaa oo iyadna curwat ibnulmugiiro dee kalam kuma suganye laakiin tan aan hayniyo kuwa hore waa taasoo ninka ka warinaya aabihii waa curwat ibnulmugiire bal sanad inoo soo socda kalaam kala jira oo ka duwan laakiin kani waa kuwii horun buu inoo waafaqsan yahay qaala markaa wuxuu uhi mugiira kuntu waxaan aha maca nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisaan ahaa data laylati habeen fii masiirin socod oo safar baanu ahayn faqaala wuxuu lii wuxuu igu yidhi <coughs> amacaka maa-un biyo ma ku sugan biyo macaaga ma yiino wax biyoa ah ma wadataa oo ma sidaa qoltu waxaa nacam haa oo dee idaawo ayay biyo ugu sugnaayeen imaam axmed musadkiisay dhacday biyahaas dee marinta alla sitay uu markaa uu siday adigu mala dee markaa hore rasuulka socodkana waa kusoo wada jireen be haweenay acraabiya ama reer miyi ah ayaa dee malaa iyagoo biyo u baahday ama weydiistay bay ugu shubtay oo qarbad ay lahayd bay ugaba shubtay qarbadkuna waa min jildin mayta waa neef waktiye haragii buu ahaa markaas baa deeto rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi se xadiidkaa kuma soo aroortay axmedna kuma sugan weydiiyo waxaad ku tidhaahaa haraggaagan ma megdisay ama ma dabqisay markaasay iyadoo dee adkaynaysa tidhi haa oo waan dabqiyey rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadalkeedii waa ku qancay waa aqbalay oo dee markaa biyahan ay isticmaalayeenba kuwaas bay ahayd dee markaa waana inoo so socotaa harga neefkii baktiye xataa haraggii haddii lagalaba baxo oo la dabqiyo la magdiyo haraggii daahir buu noqonaya waa lagu isticmaalaya maha neef la qalay un naftii baktiya haddii haraggii lagalaba baxo laakiin de haraggii wixii uu ku daahiroobaye lala yimaado dabqi ama magdintii lalaba yimaado waad ku tukanaysaa salaadii oo masale laga samaysiya haddii weel lagaba dhigtaba caadi bay noqonaysaa bal xadiidkana taas baaba timi biyahan inay taa ahaayeen markaasaa muxuu uhi qultu nacam fanazla can raaxilati rasuulka ilaahi baa raaxiladiisii ka dhaadhacay famashaa waa socday xataa tawaaraa ilaa uu qarsoomay oo ilaa uu rasuulkii ilaahay ku qarsoomay fi sawaadil layli habeenka mugdigiisi madowgiisii oo macnaa uu fogaaday weeye wuxuu la fogaaday xaajadii saas buu laba fogaaday waana taan dee xalayba soo maray xadiidkii xudayfa ee kolley malaa xaalo daruuray ahaydba xaalo dee adigu xaajadu ay adkeyn bay ahayd kollay oo ama amrin muhima oo uu fadhiyo uu kuba raagay bal markaa taas saba dee ay caadadiisu ahayd rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uma jaa uu yimi isagoo kasoo noqday xaggii faafraqtu calayhi waan ugu shubay oo min alidaawati idaawadii alidaawa iyo alrikwa iyo almidaa iyo almidharo inoo dambaysa iyo wuxuba waa isla wada baab un fagasala waja wejigiisiibuu maydhay wa calayhi rasuulki ilaahay korkiina dee inuu faraxashayna way inoo horeysayba riwaayaadka kale dee saxiixaba dhacay madmado iyo istishaaqo ujeedadu sunantiina waa la yimi rasuulki ilaahay wa calayhi jubbatun korkiisana waxaa ah jubbad min suufin markii hore shaamiya rumiyana waa ta aan sheegnay sufna waa wixii ay dee markaa laga sameeyey jubbadan shaamnimo iyo ruminimo de waa jihadii lagu sameeyey falama rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxay dho dee dharka dadka gaalada dharkaa kaba imanaya asalkii dahara laguma xambaaraya haddaan nijaas lagu ogeyn waaba la iska xidhan karaa falam yastadic muu karin an yukrija inuu soo saaro diraacihi labadiisii diraac inuu dee intuu dib iyadii u celiyo jubbada labadeedii kum inuu halkaas soo saaro muu karin minhaa ay min aljubbati xataa akhrajahuma markaasuu gacmihii dib u celiyey ilaa uu sooba saaray labadii diraac min asfali jubbati jubbada xaggeedii hoose uu kaba soo saaray fakasala diraacayhi labadiisii diraac buu maydhay waa ilaa dee mirfiqeynkii waa intii faradkii weeye wamasaxa bira'si madaxiisiina uu masaxay uma hawaytu waan foorarsaday oo dee gacmihiisi isagoo fidin lianzica si aan u saaro oon uga bixiyo de waa khidmadii u khidmeynayay labadiisii kuf faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dachumaa daah macnaha waa daci lkufeyn damiirka dachumaa waa labada kuf labada kuf daar fa inii anigu adkaltuhumaa labadan damiirkana isagu labada qadan buu u laamayaayo labadan damiir way iskhilaafsan yihin so ibnu mulaqin uu yidhaaho sharaxa cumda dachumaa ay daci lkufeyni fainii anigu adkaltumaa ay adkaltu lqadamayni weeye labada qadam waan geliya labadan kuf daahiratayni xalayin iyagoo daahira on wayse qabo ayaan geliyey e iska daa wamasaxa calayhima waa masaxay وxadثnي محamed بن xاtimi qala xadaثna isحاaq بن maنصuuri qala xadaثna cmar بن abi zaئdata waa ninkii zakariya imika sheegayna waa walaalkii can الshacbiyi can curwata bn الmغirati can abihi aabihi xadiidku waa kii oo intii yarayda jumladii dambe ay noo soo noqonaya Eh, lakiin bal kitaabka muslim imkastan baa dhacay oo marka la eego cumar ibnu zaa iyo bal matalan tan <clears throat> waxaana dee riwaayadan kolley taa horena malaa dee waabay khuseyn soo lafdigan ah imika xadiidka curwo oo kale inuu ibnulmuqira xadiidka warinayo oo aabihii kaba warinayo bal weli taasaan haysanaynaay o axaadiisan imika baabkan inoogu dhamaanaya xadiidka ninka warinaya dee qolooyin kalena way la wadaasadeene waa curwat bn lmugiira aabihii kaba warinaya bal baabka dambaan arki doonaa wax taak bal maalan adigu culimadu ay leeyihiin meesha wax yaroo waham ama khalal meel galay baan arki doonaa baabka dambe kuba arki doonaa eh, lakiin waxa weeyaan riwaayadka dhammaantoodna cumar ibn zaaidata can ishacbi baa dhacay marka la eego duruqda muslim oo dhan culimada qaar baale cid baa udhaxaysa lakiin sa bukhaariba sugo cumar ibn abi zaidata shacbi waxbuu ka maqlay oo waxbaa ka maqlay oo markaasan imika inoo yaalo ayuun baabuu inoogu sugan yahay xadiidku can curwata bn lmugiirati can abihi anahu waa mugiira wadaأ الnabiya salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi buu u weyseeyey u weysiiyeeyo macnaha ujeedadu waa ugu shushubay weeye maha si kale rasuulku isagaa weyseysanaye fatawadaأa rasuulka ilaahi baa weysaystay wamasaxa calىa khufay labadiisi kufna waa masaxay faqaala lahu mugiira ku yidhi muxuu ku yidhi waa dee labadii qofbu malaa u ishaaray kolleyna waa hadalkaa hore uma ahweytu lianzaca khufayhi weeye baa qowl laga cabire faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi markaas isagii baa foorarsaday gacmihiibuu kuba fidiyey si bal rasuulka ilaahay ugu suurto gasho inuu luga maydho ayuu doonaya inuu labada qof kaba saaro markaasaa rasuulku wuxuu uhi inii adkaltuhuma dairatayn daahiratayn labadan qadam waxaan geliyay labadan qof iyagoo daahire ee iskabada waanu masaxday weli in axaadiidka muqiro wa inoo socda un ee laakiin maxaa meesha inooguba sugan horta labadii kuf masixitaankii waa inoogu sugan yahay waayo waa umuuraha baabka ubaab u baabaysan yahay arrinta muhimkee iyada halkana inooguba sugana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh qowlkiisana dee uu inoo faa'iideynayo jamaahiir culamaana ay kuba tegeen fa inii adkaltuma daahiratayn qowlkiisaas inoo faa'iideynaya markan labada kuf la masaxanayo ruux hadduu gashado oo uu doonayo inuu masaxdo waxa weeye masigaasi wuxunbuu u banaanaanayaa oo uu masaxan karaayo dee arrinkan ah sunahan hadduu isleeya ku camalfalla uu laba iman karaa markuu isagoo daahira weyse qabo dahaaro dhan oo daahira uu markaa xidho waayo rasuulka ilaahay wuxuu ku cileeyey masixitaankan maanta uu masaxanayo ee de uu halkii qasrigii qasrigii u gelayo kuba kaaftoomayo inuu markii hore u xidhanayay isagoo labadiisa qadam ay daahir yihiin inuu gashaday markaa taasi maxay keenaysaa marka isagoo dahaaro kaamilo ah qaba ayaa labadii qof uu ruuxu gashanaya markuu saa kuma gashado dabadeed marka intaa inay waa u dhamaada markan hore u weysaysay wan ka dhiganta macnaha hadduu ruuxu addoonsaba imika inaad khufaf gashato od masaxato horta weysadaadii waad weysaysan adigoo wayse qaba oo macaalugi maydhay ayaad labadii qof gashanaysaa markaa muddaduna way inoo dambaysaaye intan masxi markaa uma baahnid ine waad weysaysato masxi uma baahnide laakiin marka dambe ee ay waysadu kaa jabto eed markaa weysaysanayso ayaad markaa xubnihii kale markaad maydho ayaad lugii ku kaaftoonaysaa masax aada masaxatay laakiin hadday dhacdo isagoon weyse qabin inuu labadii qof gashaday masxima noqonayo ee waa inuu iska saaro dahaaro dhan uu dahaaro qaato lugiina maydhan dabadeed uu gashado waxaa kaloo bal halkan culimadu ay dee soo geliyaan oo masalo bartaasi waa si guud ee masalooyin ay iyadna kollay khilaaf beyn ahlcilmi jiro intooda badanna ay bal matalan tan kuma tegayaan de waayo axaadiid kaloo kala duwana macnahan bay kuma timi hadday dhacdo ruuxu waa weysaysanaya markuu lugtii maydig xidha maydhay ayuu khufkeedii geliyey weli tii bidixna muu maydhin dabadeedna tii bidix buu maydhay oo khufkeedii buu geliyey suuradaasna xadiidku muxuu ahaa inii adkhaltuhumaa daahiratayn oy culimmadu ku fasireen bal dee sida xadiid kaleba ku yimi waxaan xidhay calaa duhri baan duhri dhan korkii baan kuma xidhaye suuradaasoo kale duhrigu weli ma dhama lug baanu weli maydhin marka waktigii qofka la xidhanayay may gaadhin maxay markaa noqonaysaa hadday taasi kuba dhacdo dhugtii bidixiyada marka uu gashaday iyadoo duhrigii dhan yahay buu gashado waktigii la gashan laa buu geliye laakiin lugta midig ayaa waktigan uu geliye waktigeedii aanay ahayn inuu saaro uu markaa dib u gashado calaa kamaali duhri oo macnu waxa weeyaan xaggan kalena ma banaanaanayso si balmasagii ama wuxuu banaan ma noqonayo hadduu mar kolba lugtii hore markuu maydhay uu geliyo qofkii marka dambena tii kale markuu maydhay uu geliyo masxigii uma noqonayo ee waa in horta duhrigu israacsanaada duhri kamila isagoo qaba uu gashado dabadeed buu xadadka ku xiga markuu kuba yimaado ayuu bal maalan taas ayuu xidhanayaa waana jiraan aimo qaarkood iyo kuba tegaya aan dahaaradee dhan shardiyayn saas oo kale labada lugood hadduu kala horreysiiye iyagule maya waa iyado taasna ujaahise lakin si ibnu khusayme iyo halkan axaadiid ay kuba wariyeen bal xadiidkana uu kuba sharxo iyo aimo kale de axaadiid ay soo saareen caadi bal masalan waxay keenaysay inuu duhrigu horta uu dhan yahay waana xadiidkan inta inooguba sugan ee halkan imaka kaba qaadanayno welina xadiidku waa inoo socdaan baab kalaana bilaabmaya baabulmasxi cala annaasiyati waalcimaamati adakani baabulmasxi masxiga baabkiisii weeye cala annaasiyati waa fooda iyo walcimaamati cimaamada laba masaxanayo oo ujeedadu ruuxu hadduu cimaamad xidhan yahay waa cimaamado yahayba waanu markaas weysaysanayaa falmasigii intuu foode intan hore uu madaxii masaxo hadhow halkii dena waataynu soo maray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh madaxu waa wada masixi jiray waa wada masixi jiray bal matalan markaa madaxii wada masixi jiray aan cumaamadayo cumaamadiina inuu furfuro ma doonayo dib markaa u cumaamato waa cumaamad bal markaa maxay noqon intuu foodii masaxdo hadhowna cumaamadii gacanta dusha uu ka mariyo oo intii dambe uu madaxii ku taamiyeelo cumaamadii bal taas wixii kuba yimi oo bal matalan markaa ay noqoto xaggii masxigii bal haddaan kuba tagno dee aimadan qaarkood leh in yar baa la masixi karaa hadduu foodu intu masaxo aanu cumaamadiiba gacanta marin marka iyaga waajibkii uu la yimi weeye e lakiin markaan idhaahno si rasuulkii ilaahayna dee aan eegno si xaaladiisu ay ahayd inuu madaxa wada masixi jiray taasna waajibkii waysada aan kaba dhigno markuu madaxii intii hore masaxo iyadoo dee baahidan uu baahday inaanu cimaamadiisi iskaba furfurin uu gacanta markaa intii kale uu dusha ka mariyo cumaamadii madaxa intiisii kale waa taas waa bal in lagu kaaftoomayo ay maqaamkii masaxa madax madaxoo dhan wada noqonayso taas buu balbaabkeedii yahay oo malaha markaa taasoo kale dee dumarkii u baahanaya markay gabadii iyo waxay xidhan yihiinba hadday inta hore madaxii ay markaa masaxaan foodoodii oo ay intii kalena ay markaa dusha kaba mariyaan oo kale way u noqonaysaa <clears throat> way unoqonaysaa bal markaas oo gacantuna ay markaa dusha ay kaba mariyaan timihii dee maradaas kaba sareysa un sade xadiidka inoogaba imana وxadثnي محamed بن cabd للhi بن بزيع qال xadثna يزيد يعني بن زريع qال xadثna حmayd الطويل qال xadثna بكر بن cabd للhi المزني عن cروة بن المغيرة بن شعبة عن أbيه qال أنه qال bal xadيثka محamed بن cabd للhi بن بزيع waa nin sheekada mسلم kaba mid ah xumayd طawila waa anas ibn malikna waxbuu kaba wariyaayo waa taabici axaadiis badanna waa kaba wariya walow barhkood ay sheegtaan axaadiistu kaba wariya inay koobantahay lakin de xataa صaxiixa inta kusugan baaba intay tiraday sheegaan kaba badan ee anas kaba warinayo bakr bn cabdillahi bn zaydna waa nin taabiciyo isaguna hiqo ahay oo markaa aada u qiimo badnaa lakin xadiidka waxaa dhacay halkan waa meeshan si yar ishaaraye can curwat bn اmgirat bn shucba muslim xadiidkiisa sidan baa dhacay waxaana ay leeyihin de kolley muslim wahamku ma aha e, waxay leeyihin waa sheekiisa moxamed ibn cabdillahi ibn bazic ba weeyaane qorooyinkii xadiidka wariyey oo dhan e, bakr ibn cabdillaahi xadiidkan ka wariyey e, dee bal markaan sanadkan muslim aan ahayne kaba wariyey halkan waxay yidhaaheen xamzat bn lmugira laba xaalo bay kala yidhaaheen inay de can xamzat bn lmugira iyo ama can ibn lmugira saasun bay kuba wariyeen ama xamsay magacaabeen ama ina mughayre ay yidhaaheen ee curwo may odhan curwo dariiqan aan hayno unbuu kuba sugan yahay bal markaas barhkood si wax muslimu kaba dhacay bay kaba dhigeen lakiin culimadu waxay leeyiin way moxamed ibn cabdillahi ibn bazic baa wahamkaasi kaba dhacay o halkan markaa culimadu waxay raajax yeelayaan oy kaba dhigayaan ka raajixa ah inuu ninka maanta xadiidkan aabihii ka warinayaa xamze yahay eanu ahayn curwihii aynu soo marnay en markii horeba soo horeysiiyey inuu xadiidkaas dee duruqda dhowrka a ah yeeshay malaa toddoba goor buu celceliyey adu xadiidkaas keliya inuu muslim kuba leeya aan markii hore soo horeysiiyey inaanu ahayne walaalkii xamze oo isna taabiciya waana ta aan lahayn ninkaasaa qoyska u mudnaa ayaa xadiidkan warinaya leeyihin qolooyinka si ku wariyeenna ama ibn lmugiira un bay yidhaaheen ama xamza yidhaaheen ee riwaayadeen baa curwa dhacdo tanna markaa bal waxay laguma tirinayaa inay waham tahay ibnu bazic kaba dhacay ama moxamed ibn cabdillah ibn bazic muxuu yihi qaala wuxuu yihi curwa takalaf mugiira yihi takhalafa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baa hadhay wuxuu ka hadhay dadkii uu laba socday watakalaftu macahu aniguna waa la hadhay rasuulkaana isaga amray taas falama qadaa xaajatahu xaajadiisii markuu dhamaystay ayuu qaala yidhi macaka maa-un waxaana inooga muuqata xadiidkan ama dee in axaadiis an sariix tahay rasuulkii ilaahay wuxuu ku kaaftoomay istijmaar buu ku kaaftoomay biyana way jireen biyihii waysadu u daystay ee istijmaar buu kuba kaaftoomo waa taa aan lahayn ee istijmaarka labada xaalaba waa laba xaalo jaa-isa ruuxu waa ku kaaftoomi karaa isagoo biyo helayeen amacaka maa-un faataytuhu waan ula imi bimidharatin markii horena waa taas aynu dee lafdigaa idaawe iyo waa isla mid waati aan idhi haddii minta la fadxiyana dhib ma laha bimidharatin fakasala kafayhi wawajahu labadiisii kafuu maydhayo wejigiisii uma dahaba waa tegay uu tegey macnaa uu doonay yaxsiru inuu faydo oo can diraacayhi labadiisa diraac uu maradan ama jubbadii gashanaa gacmaheedii dib ugaba faydo fadaaqa waxaa cidhiiryamay oo markaa dib u noqon waayey kumuljubati jubbada kumkeedii oo de halkan gacmaha daraftoodan soke adigu ay markaas ayaa cidhiiryamay markaasuu dib u celin kari waayey faakhraja uu saaray oo yadow rasuulka ilaahay gacantiisii ayuu min taxti ljubbati jubbada hoosteeda kaba saaray wa alqa ljubbata calaa mankibayhi jubbadii markaa dee markuu hoosta kasoo saaray jubbadii labadiisan garab buu saa dusha markaa ku tuuray ama uu ku dul ridayba mu najmadiiskamuu bixin gacmin buu xagga hoose kasoo saaray balkoolkii koorhkii u gashanaayo bal taas markaasaa deeta sare ayay ufaydantay oo halkii garbihiisa ayay dee bal markaa jubbadii ay kuma sugnaatay wakasala diraacayhi labadiisii diraacna waa ila mirfaqayn buu maydhay wamasaxa binaasiyati waa tan maxalu shaahidku foodiisii buu masaxay iyo wa cala alcimaamati cimaamadii oo markuu intii hore madaxii cimaamadii uu rasuulka ilaahay xidhnaa muu furfurin si uu madaxa dhammaan uu masxiga u wada gaadhsiiyo inta hore muqadam ma foodi intu masaxay marka inta ada cumaamadiina keligeed kumuu kaaftoomin intuu madaxii intii intiisii hore masaxay ayuu markii dambe cumaamadiina dusha gacantii ka mariyey oo waa masaxayba wacalaa khufayhi labadiisii khufna oo markaa cumaamadii walow iyadoo aanay ahayn dee san labada kuf si aanu ugu kaaftoomine madaxana uu wax kaba masaxay cumaamadiina waa masaxday labadiisii kufna uu masaxay bal xadiidka qolooyinkii iyagu le tacmiim waxay leeyihiin ayaa waajiba de haddii uu ruuxu wax kamida masaxo intan ku taam yeelo waa lagu kaaftoomaya qolooyinkii ilaama in baa lagu kaaftoomi karaana iyaga qowlkooda ah laba shay oo dee kala bedela asalka iyo bedelka mar keliya lama wada kulmiyo marka cumaamadu hadii bal matala dee asalkeedii joogo oo asalkii wax laga masaxay labadoodii laysma raaciye tani waxay daliil u tahayba madaxa in kamida in la masaxayo bal waxaan leenahay rasuulka ilaahi waa ku kaaftan bal axaadiia qaarkood baa waxay keenaysaa sida xadiid camr ibn umayat damri warinayay in uu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyada masaxay iyadoona de muqadam urasi kuba sugnayn oo kolley culimada intooda badan ama jumhuurkoodu waxa weeye in cumaamada oo keliya inaan lagu kaaftoomahayn ee madaxa marka wax laga masaxo in dee inta kale takmiirun ay noqonayso gacanta la marinayo ee iyadoo madaxii waxba laga masixin cumaamada oo keliya oo la masaxay inaanay wamsaxu biru-uusi kumtii aan lagu camal falin on la fulin oo markaa aanay noqon ahayn waana jiraan culimada qaarkood iyagoo kuba tegaya axaadiis xoogeynaysa qowlkoodana way jiraan oo wase axmed ibnu xambali iyo inay banaan tahay in iyadana in lagu kaaftoomo haddii aanu cumaamada furfurahayn e waxaanay mashaqo iyobal wataas qaalibanna iyagu cimaamadahooda siday uxidhan jireen iyagoo tan duubtay ayaa waxay taxnik yidhaahaana oo halkana lasoo marin jiray ayaa jirtay oo saasaa u badnayd cimaamadihii carabiyeed ee waqtiyada lama xidhan jiray marka waxaanay leeyihin furfurkooda oo kale iyo mashaqay leedahay waa lagu kaaftoomi karaa imaam axmed iyo jamaca salaf baa kababdan axaadiista qaarkood daahirkoodna waa keenaya oo bal waxaan leenahay wax lagu camal fali karo haddii bal masalan dee cumaamadii markaas noocoodaas oo kaleba ay tahay oo ay kaba imanaysa mashaqa furfuritaankeedi iyo waxyaalo waa wax lagu kaaftoomi karo ee tanna waa tan xadiidka inooguba sugan <clears throat> uma rakaba rasuulka ilaahay baa fuulay raaxiladiisii wa rakibtu ana waan fuulay fantahayna waxaan soo gaadhnay oo dabadooduba ina waxbay fuushanaayeen ila lqowmi qowmkii wlxaal qad qaamuu fi salaati iyagoo salaaddii ukacay salaad subax bay ahayd waana waxaan leenahayna waa masiirka iyo safarkoodii tabuka bay ahayd markii dee waktigii galay rasuulki ilaahayna waa ka dambeeyey waanay ogaayeen inuu ka dambeeyeyna way ogaayeen oo inuu hadhay oo waa taa aan soo naqliyey inuu yidhiba sii socda muqiirana uu la hadhay haddaba taas bay ogaayeen markii waqtigii galay ayaanay doonin dee kol haddii waqtigii salaada uu galay rasuulkiina markaa aanay arkayn salawaat ullaahi wasalaamu calayh inay sii sugaan sie bal awalulwaktigii iyagoo salaadii kaba tukanaya ayay salaadiiba ay u kaceen ay galeen waqad qaamuu fi salaati yusalli bihim waxaana tukinayey cabduraxmaan ibnu cawfin cabdiraxmaan ibnu cawf baana waqtigaas rasuulki ilaahay soo gaadhay tukinayay walxalqad rakaca bihim ragcatan ragcad iyagoo dhamaystay ayay soo gaadheen oy ragcad tukadeen ragcadna harsantay waa subaxe falama axasa binabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay markii uu dareemay ayuu dahaba doonay tegay yataaharu inuu dib dhacayo wuxuu doonay inuu dib u joogsado fa faawmaa ilayh rasuulkii ilaahay baa yihi ishaaray oo isagii buu gacanta u ishaaray u yihi salaada iska wado fasallaa bihim cabduraxmaan baa tukiyey dadkii ragcaddii kale u harsanayd rasuulka ilaahayna uu kuba xidhay falama sallama markii uu cabduraxmaan salaadii kaba baxay ee uu salaamo naqsaday ayuu qaama nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay kacay wa qumtu ana waan kacay rasuulka ilaahay waa kacay ana waan kacay farakacna ragcata alatii sabaqatna waxaanu tukanay ragcaddii naga tagtay ee ay nagala horeeyeen ayaanu tukanay taas buu yihi <clears throat> balxadiis kolley fawaaid aad iyo aad u badan baa inoogaba sugan barhkooda waa tan ishaaranay oo xaggan madaxa ama cimaamada masixitaankediya waxaa kuba tacalluqsan ee umuurana waa inoo horeeyeenba waxyaalaha kale halkan culimada ay sheegaan waxaa kamid bal imaam nawoyn haddaan medher kaba soo qaata aynaha ugu ahamsan iqtida iqtidaa lfaadili bilmafduul macnaha kii deen mudnaa ee faadilka xidhashada uu ku xidhanayo kuwa isagii lagaba mudan yahay ama mafduulkii iyo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ku daba tukaday khalfa bacda umma bacdi ummati ummaddiisa barhkooda dee waa kanoo isaga waa ku daba tukaday kollay bal waktigii xanuunkiisii uu ku wafaadi doonana way noo dambaysaa dee kalow imaamahaya kalow maamunbaha bal markaas adigu bal waxay waxa inoo dambeeya abubakar dabadi way noo dambaysaa <clears throat> waxaa kaloo inay inooguma sugan buu leeyahay salaada kole haddii waktigeedi galay in awal waqtiga lagaba tukado waayo rasuulkii ilaahay de way sugi karayeen salaadiina waktigeedii ma tegin wuxuu hadhayna xaajadiisan iyo unbaabay ahaydba waana la socday markii waktigii galayba way tukadeen oo may tukin may sugin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh bal taas baa iyada inooguma sugan waxaa kale uu leeyahay sheekh nawowi baa leh imaamku hadduu dib dhaco awalal waktigii kaba dib dhaco ustuxiba liljamacati an yuqadimuu axadahum fayusaliya bihim idaa wafiquu bixusni khuluqi imaam bu yihi waxa hadduu imaamkii kaba dib dhaco waktiga bilowgiisii jamaacadii waxaa loo suneeyey inay midkood de haddii naaibkiisu joogo halkeeda haddii kaleba inay mid iyaga kamida ay horreysiyaan uu tukiyo hadday ku kalsoon yihiin dabeicada fiican ee imaamku leeyahayo aanu arrinkaa dhibsanayn oonu israhayn malaa adaa wax lagaa riixanaya malaa oo de waxba laga qaadaya iyo aanu israhayn gees kale wala tarataba caleyhi mafsada wax mafsado kaba ratimaysa aanay jirin ama wuxuu leyahy haddii aanay dhibkiisa iyo umuuraha ka aamin noqon waktiyana way dhacday bal kitaabkana kitaab salaad waxaan arki doonaa iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh bacda saxaabati abudar uu kuba yii bacda saxaabati uu kuba yidhi ka waran bal haddii aada gaadho qowm salaada waktigeedii kadib dhigaya ama waxa weeyaan dilayaba oo ujeedadu ogaan bay waktigii uga dib dhigayaan oo duhur oo dee ay casar gaadhsiiyaan oo kale markaasaa deete wuxuu maxaad yeeleysaa o markuu isagu sidii ayla ahayd sheegay ayaa rasuulku maye salaada waktigeeda markuu kuu galo iska tuko waana halku taa kaba soo qaadanaya qaadanayo markaa dabadeed haddaad jamcooda gaadhana sunnay kuu noqonaya iskalaba tuko e waani dhacday oo dadka qaar bay intaasi gaadhay ninka hadhow raggii la yaqaanay hadday maqnaadaan masaajkii lagaba waayana waaba dhib baa soo gaadhaysay markay salaadii arkaan sida la yeelayana de intay barkood ay iska soo tukadaan tukadaanbay haddana imanayo inay xaadirayo waqtiga qaarkood qarnigii koowaad ba taasi way ahayd khaasatan dawladdii reer bani umeya markay dee umuurahaasi ay bilaabmeen salaada ay aada iyo aada u dambaysiiyeen oo kolkol dee badh ba ay dhacday inay fadhiga iskagaba tukanayo iyadoo khudbadiiba de mala jumcadiiba waqtigeeda ay baxayso hadhowna ay dadkii la tukanayaan ishaaru kuma tukanaya waa dhibta kasoo gaadhaysay macnaha waxa wey haddii adigu uu dhib iyo waxyaalaha ka aamin yahay oo ay taa kaba aamin ay iskaba tukadeen lakin wuxuu leya haddii aanay dhibtiisa ka aamin ahayn fainahum yusaluuna fi awal waqti furaada uma in adraku jamacata baعda dalika وصuxiba lahum icaadataha marka hore kelignimo iskaga tukanayaan marka dambe haddii jamaaca dambe ay gaadhaan oo markaa dambena dee waa in ay soo celiyaan waa loo suneeyba arrinta kale kuma sugan waa arrinta rasuulka ilaahi yeelay salawaat ullahi wasalaamu alayh salaadiiba waxaa lagalama horeeyey iyagii iyagiibu halkii ay marayeen unbu de aan samayne ayunbu kala tukaday oo bal de sida laba yeelayo maamuum imaamkii haddii waxa weye in la raacayo ficilkiisii rukuuc iyo sujuud iyo bal matalan juluus iyo qiyaamba laguma raacayo hadhow marka dambe imaamku ka baxana mufaaraqadu ay imanaysay inta hore aan la faaruqahayn markuu salaamo naqsaday buu kacay ruuxuna wixii u hadhsanaa inuu laba imanayo de bal matalan taas baa iyadana inaguma sugan arrin bay culimadu sheegaan halkan imaka wuxuu leeyahay cabdiraحmaan bu salaadii baaqi buu kuba noqday abubakr lakin markii rasuulka ilaahay sida maalintii uu uba ubaxay si uu dad usoo heshiisiiye isagoo salaadii gale markuu yimi dib uu usoo noqday oo halkii kumuu baaqi noqon marka wuxuu leeyahay labadooda farqiga udhaxeeya arrinkan rasuulka ilaahay ragcaddan baa lagala horreeyey hadduu markii dib usoo joogsado uu rasuulka ilaahay imaam noqdo dadkii dee ragcad unbaa uharhsan isna laba ragcadood ba uharhsan marka nidaamkiiba ama tartiibtii salaadiiba ama kala iskhilaafayso ee hadhow inay laba kacayaan rasuulkii hadduu kacay isagiina ragcad baa uharhsan taasa ayay meeshii ama ta abibakar markuu galay un bay hayd oo waxba lagalama horreeyin markaa nadmigii salaada taqyiir kuma iman ahayn saas baa markaa farqiga labadooda udhexeeyaaba ay tahay xadaثna umayat bnu bistama adigu haddii la sarfiyana dhib malaha bistamin aan idhaha o mحamed بn cabdالlah alى qala xadaثana الmuctamir can abihi qala xadaثanii bakr bn cabdالlahi can ibn الmغirati waata lahayn ama wuxun baa dhacay can xamzata ama ibnigan halkan dhacay un baaba dadka kaleo dhamisay ku wariyeen u ahaa ee waa riwaayada hore un baa curwa dhacday oo markaasa daraadeed culimadu waa xamzay leeyihin can ibn الmغirati can abihi an الnabiya slى الlahu عalيه wasalam masaxa calى الkufayni ومqdmi rأsi iyo madaxiisa intiisa hore iyo وعalى cimaamatihi وxadaثna mحamed بن cabdالله عlى qala xadaثna المctamir عan abihi عan bakri عan الxasn عan ibn الmغirati عan abihi عan النabiyi slى الlahu عalيه وsلم bmثle eg waa sanadkii hore bakr بn cabdالlahi الmuzani waa inoogu jiray oo markii horeba waa ninkii inoogu jiray marka hore ina mغiru toos ugaba warinayey labadii sanadee horena halkan waxaan aragnaa xasan albasri baa udhexeeya ibn lmugiirana waa la kulmay xasanna waa dee waasitadiisana uu kaga wariyey toosna waa ugaba wariyo labada xaalaba waa laba xaalo oo dhacay un weeye maha wax imika iskhilaaf oo meesha yimi وxadaثna mحamed بن bashاr ومحamed بن xatimi جamيعا عan yaحya الqطاni qala بن xatimi xadaثna yaحya بن سacيidi عan التaymiyi wa sulayman عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وxuu yihi وqad سمعت من بن المغيرة ina مغيرana waan ka مقلay xسنna waa ka مقلay أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناaسيته وعلى العمامة وعلى الخفين waa masaxay rasuulka ilaah foodiisiibuu masaxay iyo cimaamadii waa takmiil markaa taasi labadii qofna waa masaxay oo labadii qofna waa masaxday bal markaa dee culamada hadday tahay haddii kofiyadii oo kalena intuu inta hore masaxay iyada dusha uu kaba mariyana wax maanico kusugani ma jirto waayo wax farqiga udhexeeya ma jiraan dee markay uu keligood masaxayo un baaba dee kalaamka yahay culu jumhuur culamaa aanay lahayn keligood baa la masixi karaa aimada qaarkoodna sidaan soo sheegnay ay leeyihin waa lagu kaaftoomi karaa bal taas baa khilaafku yahay lakin tan kale wax farqi farqiga udhexeeya ma jiraan وxadثna abubكر بن abي شhaybة ومحamed بن العلاء qال xadثna abu معaaوiyةa x وxadثna اسحاq qال أخbarana عيسى بن يuنس kilahma عن الأعمش عن الحkم عن cabدالرحمن بن أbي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم مسح على الخفayn والخmاr snadku kolley dee cid kama terjamaynaye lakin siaan u yar kala soocno un marka hore caqaalaadana waa labadiisan sheekh abu mucaawiya ayay ka wada maqleen haddana sheekh saddexaad buu u laabmay waa isxaaq ibnu ibrahim isaga iyagu xadatan hadday yidhaaheen de maya nin labaad buu kaba warinayaa oo ninkay ka wariyeen abu mucaawiya aan ahayno waa ciise bnu yunus haddaba ciise bnu yunus iyo abu mucaawiya labadooduba xadiidka ayay ka wada maqleen kilaahumaa can ilacmash acmash bay ka wada maqleen acmashna yuu ka maqlay can ilxakam waa xakam bnu cutayba عن cبدالرحمن بن أbي ليلى acmش waa taaبعي xakم waa taaبعي cبدالرحمن بن أbي ليلى waa taaبعي weyn waa saddex taaبع marka waliba laba صحaaبي baa gelaya haddana xadيثka sanadkiisa عن كعب بن cujرata waa صحaaبي عن بلال waa بلال madinkii rasuulka ilahi waa صحaaبي kale laba صحaabiya saddex taaبعي ayaa sanadka xadيثka ku wada sugan أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم masaxa waa masaxay calى الkفayn labadii kuf alkhimaari hagoogti khimaar de waa ujeedada waa cimaamadiisa halkaa hore kuba soo maray inay khimaar waxaa cimaamada imika halka loo yihi liannaha tukhamiru ras madaxay qarinaysaa khimaarna waa laftigaas waa wixii dee hagoogtay ama dee madaxa qarinayaba ku yahay hadaba rasuulka ilaahay labada qofna waa masaxay khimaarkana waa masaxay waana xadiid kale on kii hore ahayd ee mugiira wa fii xadiidi ciisa ciise xadiidkiisa waxaa ku sugnaa xadathani alxakamu xadathanii biraarun oo ujeedadu waxa weeyaan labadan sheekh ee imika acmash ka wada wariyey ayaa xadiidka waxbay ku yar kala duwan yihiin marka la eego in abu mucaawiya isagu muxuu yihi riwaayadiisa can ilacmashi can ilxakami can cabdiraxmaan ibn abi layla can kacb ibni cujrata can bilaalin saas bay noqotay ciise bnu yunus riwaayadiisana muxuu yihi isagu yihi marka acmash oo weliba tadliis lagu yaqaanay ayaa wuxuu caddeeyey samaacio halkaasi muxuu yihi xadathani lxakamu inta kale balcantii dheh marka bilaal la soo gaadhana kacb ibnu cujra muxuu yidhi kacb ibnu cujra xadathanii bilaalun oo halkaa labada arimoodba ama labada xadathaniiba riwaayada ciise bnu yunus oon taa iyada acmash dhicin me marka ta abu mucaawiye aan dhicin baa kuma sugnaydo waana dee diqadii muslim iyo ixtiyaadkiisi oo umuurahan si ugu baraarujiye weliba aadna waa loogu sii baahnaa acmasho dee tadlis laguma yaqaano imaka samaaci inuu caddeeye kolley waxaana i yar dhacay sharaxaygana wax laga yaabaana inay nuskadiinuna ay taa lamid noqoto waayo had iyo goor kutubta waa wada taswiir lakala taswiro dabcadana dabcadana laga taswiray tana tan baa laga taswiray bal way eegan doontaan halkaa markuu sanadkaa qabanayay ayaa muxuu leeyahay wamacna hada ana alacmasha rawa canhu huna inaani abu mucaawiyata wciisa bnu yunusa faqala abu mucaawiyata fi riwaayati can ilacmashi can ilxakam waqaala ciisa bnu abi layla ba aniga ii dhacday inay dee kuina taalana ormahayo waa xadiidkan dee baabku halku ku dhamaanayo wa qaala ciisa bnu abi layla fi riwaayati can ilacmashi de waana khada weeye oo ciisa in abi layla maahe ciise bnu yunus weeyaan waa qolooyinkiina sharaxa muslim aysaan leeyahay bal cibaaradu hadday tahay sababta waxaan u leeyahay in walow dabacaadku ay kala dunaanayaan kutubta inta badan isaga badan taswiir dee dabcan marka hore waxa laga yaaba dabca asal ahayd lakin waxyaalaha la kala fotocobiyeyo haddii ay markaa tii koowaad ay dhacday hadalkani waxyaalaha dambe oo dhamina may wada dhacayaan oo dee qoraal dambe iyo taas oo inta badan way yar tahay ba ma garan karana inay taasi idinku sugan tahay anigaas haddaan shan waa baabka un xadiidka ugu dambeeya wey halkan aan waday un weeye hoostiisa intaan baabka kale aan u bilaabin sanadka ugu dambeeya weye waayo waxaan eegay kaley dabcaan hayo oo irshaad saariga la madbacaysan oo dee kutubtii hore laysku dul madbacayn jiray irshaad saarigana waa kutubtii m ugu dabco badnayd madbaco shahiir ahayd oo bulaaq la odhan jiray ama almadbaca alamiriya la odhan jiray dabcadka hore kutubu safrana kutubtan way ka laxmi yaraayeen ama ka a yaraayeen oo kutubtaa hore imika aan la aqrii hadday doonto iska wada hor imanaysa haddana gaaliban akdaadu way ku yarayd waayo rag aqoon leh ayaa kutubta sixi jiray oo taasoo dabca amiriyana o dabcadii nabilyon la yimi in markii uu dee si hawlihiisa ugu fushado masar uu qabsaday lakin ti baa dabca amiriya ama bulaq kutubta horena irshaadsarigiya waa ku ugu madbaco badnaayo markaa nuskada ku dul socota oo taasa oo kuwa kalena laga wada taswiray inta badan kuwa kale laga wada taswiray ayaa iyadna cibaaradani kuma sugnayd oo suleeya weeyaan khada kolley wuxuu iska noqon karaa inta badan haddaan dee dabco aada u muxaqaqa la helin <clears throat> bal markaa taas weeyaan marka maxaa kaloo mus yihi وxadaثnii سwayd بن سacيidi qala xadaثna عaliي yaعni بn msrin عan الأcmaشh bhada الاسناadi وqala في الxadiثi lakin isagu riwaayadan dambe swayd بن سacيid xadiidka acmashna laga warinaya isnaadkan maxaa kuba sugnayd cali بn msir baana acmash ka warinaya halkaa ciise iyo abu mucaawiya kuwii hore ay kaba warinayeen ra'aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam oo markaa bilaal ba muxuu yihi ra'aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam masaxa calى اlkufeyn wاlkhimar macnaa intaasaa kuba sugnayd weeye riwaayadan dambe lakin xadiidku waa kaas aan soo aragnay baabu tawqiiti fi lmasxi calى اlkufeyn bal waxaan soo ogaanay masxigu dee shaygaas sunaha inaga inagaba maqan inuu yahay ku camalfalkiisu shay <laughs> culimada qaarkoodna ay barhkood kaba horreysiinayeen kasriga lakin bal shaygaas waan soo ogaanay dee xukumkiisaasna waan soo ogaanay oo ah inay bal marka ay ruuxu uu masaxanayo ay tahay inuu isagoo ay markaa weysaystay oo dahaaradiisu ay u dhan tahay uu masaxdo arrin kalena way jiraan oo masxiga labada qof la masaxanaya waysaduu khaas ku yahay ee maydhi oo kale looma masaxdo ruux haddii maydhi ku yimaado lugaha inuu maydho mooyaane hof iyada lama masaxde masxigu wuxuu khaas ku yihin waysada maydhiga ma galo oo iyada maydhigii ma gelayo haddii ruuxu bal haddii ruuxii masaxanaye muddadii ay u socotay ay janaababa kuma timaado markaa uu maydhanayo inuu saaro weeyaan oo dib markaa lugi umaydho ee masrigo halkan waana masale ijmaaca taasi soo xaafidba soo naqliya xadiidkan sharxiisa kusoo naqliyo bal marka maxaa halkan baabkana inooguma sugan aad aada u muhim ah in xagga marka la eego intee la masaxanaya imise cishaa kuu suurto markaad gashatay inaanad labadii qof iskaba saarin ee aada masaxato tii baa halkan inooguma imanso wuxu uhi baabu tawqiiti fi lmasix cala waa waktiyeyntii iyo waktigii loo xadeeyey xagga masaxa labada qof la masaxanayo وxadثna isحاq بن ibrahيm الحنظلي qال أخbarana cabdالرزاq qال أخbarana الthwriي عن cمر بن qays المulائي عن الحkم بن cتيبة عن الqاsم بن مخaymرة عن شhريح بن hاniء qال أتyت cاaشhaةa أسلha waa xadيث mala snadka waaba sideed waana adigu waa sanidii dheer adiga goor marka taabiciin ay ama dad aqraani ay ku ururaan ba ay ku badan yihiin sade xakam iyo qasim iyo shureyx iyo ayaa inta badan ay arrintani kaba timaadaaye bal in yar waxaan odhan lahaa waa camr bnu qays ilmulaayi oo ninkaasoo isaguna dadka waaweyna taabiciinta atbaa laba kulmay ahama atbaacu taabiciintii ayaa waxa weeye waa nin siqa ah aadna u cibaado badnaa thawrina aad iyo aad u ammaani jiray marka la imaamka la ogyahay jalaaladiisa iyo arrintiisa thawri aad iyo aad u ammaani jiray nisbadan loo nisbeeyeyna waxa weeya almulaa waa nooc dharka ka mida weeye waa nooc dharka kaba mida waa iibin jiray tijaaradiisay ahayd oo bal ayay ahayd waxyaalahay kasoo naqliyeen de ayaa waxaa kaba mid ahaa markaas oo kale de isaguna waxaan u iibinaya waa ninkaa suuqa jooga waa nin caabido oo siqo oo kale marka uu suuqu fadhiisto ee dadkii dee aanay xarako ay ku mashquul yihiin iyo waxaasi aanay jirin de isagayna wax kala uma qorshaysna ama uu kuba jiray ayuu odhanayay masaakiin ahli dunya dadkan adduunyadu waxa weeyaan waa masaakiino hadii waxa low dakar ulah xiina kasada suuq markaa suuq fadhiiso oo kale waktiga de ay ancidi cidi u soo gelayna iska fadhiyaan hadday ilaahay xusaan oo kale maalinta qiyaama waxay ku tamani yihaayeen dadkii marka la eego xagga suuqa fadhiisigiisa ugu daraa inay ahaayeen oo suuqmacaan u kacay marka ujeedadu markay dikrigan ay ilaahay xusayaan waktiga ay arkaan fadligiisa hadda waxay kuma tamani lahaayeen inay intay adduunyada joogeen xaaladooduba saa ahaato xaaladoodu si haato suuqooda uu noqdo suuqa waxba lagaba iibsanayne baaridka oo kale si ay dikrigaa u badiyaan oo de markaasay faa'iidada iyo fadligaa weyn ayay heli lahayeen u muuqan lahaydoo markaasay odhanay ma markii hore adduunyada joogta suuq inuu saa u ahaado si aad dikriga ilaahay iyo daacadiisa u badsataan <clears throat> muxuu yihi markaa shuruux ibnu hani habeen dhaweyna waan soo aragnay shuruuxiyayna waa nin weyna oo taabiciintii qaala ataytu caaishata caaishaan u imi asaluha xaal aan weydiinayo can ilmasxi cala lkufayn anigoo ka warsanaya masxigan labada qof la masaxanayo iyo dee inta la masaxayo weyo waa muddada fa qaalat waxay tihi caaisha calayka korkaaga waxaad laazimtaa ood u tagtaa wey ood weydiisaa bibni abi aalibin ina abi aalib fasalhu weydii inahu cali bnu abi aalib kaana wuxuu a yusaafiru mid la safra maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay buu safarada u raaci jiray isagaana iiga cilmi badan weeye halkan ee orod isaga u tago weydii wuxuu yihi shurx fasalnaahu cali baan weydiinay faqaala wuxuu yihi jacala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waa yeelay halaaثata ayaami saddex maalmood iyo walayaaliyahuna habeenadoodii buu limusaafiri ruuxii socotadaha u yeelay wayo oo u xadeeyey wa maalin iyo walaylatan habeen ayuu lilmuqiimi ruuxii isagu nagaana habeen iyo maalinbu inuu masaxdo ayuu uxadeeyey bal baabkaan axaadiistiisa israacina waana xadiidkan qaala wuxuu yihi muslim ba dee kolley waxa inooga soo naqlaya muslim waa cabdirazaq iye wa kaana wuxuu aha sufyaanu sufyaan ida dakara camran markuu camr bnu qays ilmulai waa ninkaas markuu sheego hadal qaado asnaa calayhi waa cibaadadiisa iyo suu ahaa iyo salaaxiisa ayuu ammaani jiray وxadثna isحاq qال aخbarana زkrya بن عadiyi عan cubayd للahi بn cmri عan zayd بn abi unaysata عan الxakmi bhada الاسناadi mثlh waa mid laba mid ah وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna abu معaaوiyةa عan الأعمشh عan الxakmi عan الqاsim بn مkhaymرةa عan شhrيح بn haniءi qاl sألtu cاiشhaةa ayaan weydiiyey عan الmسح عalى الخفayn faqاlat waxay tihi iti عaliya cali utag ayay tihi fainahu aclamu bidalika mini isaga taa iga cilmi badan isagaa arrinkaa iga cilmi badane orod cali u tag faataytu caliya cali baan u imi fadakara can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam wuxuu kaba sheegay rasuulkii ilaahay bimilihi xadiidkaa hore mid laba mida ayuu kaba sheegay xadiidku bal markaa maxaa inooguma sugan halkan in marka la eego hufka waktiga la gashanayo waan sheegno waa waqti dahaaro dabadeed baa la gashanaya bal haddaba in markaa waxaana weeye kol hadduu dahaaro dabadeed gashado ee waqtigaa ina uu weysaystay bo lugi uu maydhayo ma masaxanaye waa marka waysada ugu horreysa uu weysaysanaya ayaa masaxi u bilaabmaya horta markaasuu masaxanaya xadiidka markaa maxaa inoogu sugan ruux hadduu socoto ku jiruu safar yahay adigu safar yahay ruux magaalada dee socoto ayaa ma joogayo xukumkii safarka lina waa safarkii un saddex cisho iyo saddex habeen ayuu masaxanayaa macnu waa maxay ruuxii markaa uu m xidho waktigaas umuu bilaabmin tiradu ee say culimadu yidhaahaan ina waktigaa wy laguha uu maydhayo waysadiisii horuu qabaaye marka ugu horeeye xadiiintu kama yimaado waysadu ay kaba jabto halkii lugaha ka maydhla uu masaxo ayaa kow laga odhanaya markaasa kow laga odhanayaaye markuu xidhay kow lagama odhanayo sababta markuu xidhay lugaha uu maydhay oo haddii iskaba saaraba sidaasuu ku tukan lahaa lagaha uu maydhay waa marka xadadka ugu horeeya lubsiga raaca ayaa kow laga odhanaya marka kow laga yidhaaho hadduu socoto yahay saddex habeen iyo saddex dharaarood haddaanu iska saarin weya saddex habeen iyo saddex dharaarood wax maydhi waajibiyaan aanay ku iman ayaa marka kastuu weysaysanayo dee uu gashanaanayo un had iyo goore ayuu markuu xubni kala maydho sida rasuulka ilaahay yeelay ayuu maydhayaao iyagiibuu gacanta marinaya masaxaya taasba weye taasuu salaadiisii ku tukanaya lakiin muddadaasi markay dhammaato dib buu isaga saaraya waa weysaysanayaa waa ku xeshin karaa haddana si un ahaanayaa laakiin intaasay ku xadaysantahay ama ruuxa sidaa noo kala negi hadduu gashado habeen iyo maalin iyagana wuxun baa laga bilaabaya waqtigii xadadka ugu horeeya ee lubsiga ku xiga ama masixitaanka ugu horeeya uu masaxdaa kow looga odhanayaaye habeen iyo maalin ayaa muddada uu masaxanaya noqonaya kolleyna jamaahiir lculamaa qowlkooda halkan wayo qolooyin baa sida malik oo kale iyo tawqiit la mala malaa cumar ibn khadaab iyana waa saase tawqiitala lagala soo naqliye laakiin xadiidka meesha kuba yimina waa xadiid aad u daciifa ubay ibnu cimaara nin la odhanayo uu wariye waa saxaabi malaa keligii xadiidkaa leh cimaarana waa ismiga keliya cimaaro la yidhaha kuwa kale ama cumaaray yimaadaan ama camaaray yimaadaan ka keliya ayun bay ruwaadda kasriyaan eh, lakin xadiidku daciif weeye culimadna way isku waafaqsayin eh, bal matalan muddadu waa tan axaadiid kaloo dee safaan ibnu casaal xadiidkiis iyana waa siday kuma yimaadeen bal arrinku xadiidka ta inooguma sugan taa weeye hadii iyada ay dhacdo inay janaabe iyo waxyaale kuma yimaadaan uu bixinaya waa ta aan idhi isagu asrigu ama asrigu ma galo masxiga ma galo oo de xadiidkaa safan binu casal ayaa muxuu aha rasuulka ilaahay muxuu yihi haddaan musaafirin nahay wuxuuna amri jiray anlaa nanzica khifaafana halaaثata ayaami walayaaliyahuna ila min janaabatin lakin qaa'id iyo bawl iyo nawm iyo waxyaalaha waysada jeriya kamaanaan saari jirin haddii lakin janaaba ay timaado waa la saaraya dib baa markaa hagaag loogu lugihi loo maydhaya arrinta kale muhimka xadiidka inooguma suganna waa arrinkan caaisha ay yeeshay culimadna ay yidhaaheen de waxaa ruuxii muxadiska mucallimkii muftigii haddii wux isaga la weydiiyo laga dalbo uu cid kaga roon oo meesha jirta uu ku og yahay waxaa markaa fiican oo arrinku uu yahay inuu ciddii ku hadno yidhaho hebel u tag hebel taa weydiye ama matalan hebelkaas ba iga cilmi badan taa uu yidhaaho waxaa iga aqoon badan waana sidaa ay caaisha yeeshay oo bal matalan taa ay yeeshay makaalkan ay u exaaleysay ama ay tidhi ord cali bn abi alib isaga arrinkan iga cilmi badan eh, weydiye xadiidkan keliya waan ku daraynaa baabkana hadhay baabu jawaasi salawaati kuliha biwaduءin waaxidin wuxuu baabaysan yahay jawaasi salawaati salaadaha banaanideeda kullihaa dhammaanteed biwaduءin waaxidin wayse keliya in lagu tukado ay banaantahy macnaa waxa weeye ruuxu hadduu mar weysaysto waysadii aanay ka jabin inta aanay waysadu ka jabinba yo salaadii waa tukan karaa subax baaba u weysaystay ilaa cishaaygii laga gaadhayo marna waysadii kamay jabin waysadii si keli ahayd waa ku tukan karaa hadduu doonayo waa cusboonaysiin laakiin way u banaan tahay waana tan daliilkeediiba وxadثna xadaثna محamed بن cabd للh بن نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna سfyaan wthawri عan calqمة بn mersadi وxadaثnii محamed بن xatim wlfظ lah qala xadaثna yaحya بن سacيidi عan سfyaan qala xadaثnii calqمة بن mersadi عan سlayman بn buraydata عan abihi أن النabiya slى الlه عalيه وasلم صalaa waa tukaday الصalawaati salaadihii waa شhan salaadood buu yowma الفتxi maalintii fatxu maka biwuduu'in waaxidin wayse keliya ku tukaday rasuulkana waxaa badnayd inuu salaad kastaba uweyseysto taasaa isaga badnaan jirtay markaasuu maalinta ee waqtiyo kaleba uu dee ku tukadayba way jireene laakiin taasaa u badnayd shan salaadood oo isku xiga ayuu wayse keliya ku wada tukaday wamasaxa waan u masaxday calaa khufay labadiisii khufna waa markaa hore inay markan dambe aanu dib waysada ugu celin uma baahna masxi kale faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi laqad sanacta waxaad samaysay alyawma maanta shay-an shay baad samaysay lam takun aanad ahayn tasaco waxaanad samayn jiri o dee inta badan walow dee saxaabo kaleba ay wariyeen maalin aan maalintan ahayn isagoo laba salaadood oo kitaabka qaar inooguba imanayaan isku xiga wayse keliya ku wada tukaday haddana taa kalaa badnayd shay aanad samayn jirin ayaad samaysay qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh cabdan badheer iyo camdi baan sanactuhu sameeyey ya cumar waa si loo ogaado arrinkani inuu jaa-isya loo ogaado oon loo qaadan kolleyba salaad kastoo loo kacayo inay waajibtay in loo weysaystaa si loo ogaado ayaan taa u sameeyey camdi baan u sameeyey baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa xadiidku adigu kolley macnuhu waa inoo yahay culimaduna kolley qowlkoodii weeye kani oo de haddii waxyaala taa kaba duwan iyagoo daahirka aayadda eegaya ay barhkood laga soo naqliyeyna waa tan axaadiisii baa kaba hor imanaysa oo ah <coughs> ruuxu waa salaad inta wayse qabo ama waysada aanay kaba jabin salaad farad iyo sunnaba waa ku tukan karaa kol haddaan xadad kaba iman xadiidkuna taasuu sariix inooguba yahay lakiin in bal matalan iyada xaggan tajdiid ulwudu iyo waysadii in la cusboonaysiiya taasi iyada waabay fiican tahay waa istixbaabba kolley wax maanicoa maya de waabay fiican tahay oo rasuulka ilahina waa ti uba badnayd laakiin xaaladu dee se xukumku uu yahay tanba weeye naweyne halkan kolley waysada cusboonaysiintiisa iyaba isagoo shaaficiyad iyo bal kaba soo naqlinaya ayuu kaba soo naql ayuu imika kaba hadlayahay lakin bal umuuro yar muhiimo ku yar sugan baan leeyahay waysadan marka la cusboonaysiinayo ma haddeen imika salaadii maqrib baan weysaysanay salaadii cishaay baa gaadhay markan la leeyahay waysadii baa waxa weeyaan la cusboonaysiinayaa ma dee sikaba idlaaqeeda mise kollay xaalooyin culimadu ay ictibaariyaan baaba jira barhkood baa qawlkood haba noqdo marka awjuh buu soo naqlinayaayo barhkood iyagu waxa weeyaan uu kaba soo naqlinayo xagga tajdiidka marka ay noqonayso in la tajdiidiyo waa inuu horta salaadun ku tukaday salaadaasi ama farad ha noqoto ama sunne laakiin ruuxiga kasoo qaado maqrib ayuu imaka ama salaad buu u weysaystay waa iska fadhiyay waxba kumuu tukan saacada dabadeed baaba salaadii ay u gasho wuxuu doonay haddana inuu dib u tukado kol haddaanu salaadii inna waxba waysadaa hore kuma tukan markaasay barkood leeyihin waa qowl bar e in lama cusboonaysinaya markaa waayo salaade waa waysadiisii hore u wada joogte ha iskaga tukado barhkood baa iyaga waxay kaba dhigaan in salaad farada ku tukado oo salaad sunaha hadduu ku tukaday xataa tajdiidkii kamaba dhigaan isagoo taxiyo tukaday oo kale kuwa qaarkoodna waa inuu xun laba yimaado wayse u baahnaa sida dee kitaab qur-aan u taabtay sujuudu tilaawu kuba sujuuday waxyaalo barhkood iyago kuba taga ayaaba jira dee in waxa weeyaan aanay waxba shardi ahayn kollina kolley malaa daliil kuwanata uu xoog yeeli karo waayo umuurahan wax dee daliil o aynu idhaahno taasaa keenaya ma jirte Eh, haddii uu xataa dee mar un intuu weysaystay mudda ay kaba dambaysa uu doonay inuu cusbooneysiiyo malaa wax maanico aduu kuma sugani ma jirte bal waxaan leeyahay waa ijtihaadaad culimo iyo awjuha khaasatan madhabta oo laba soo naqliyey eh, lakin bal meesha waxaa jira xadiis ah man tawadaca calaa duhrin kutiba lahu cashru xasanaat kolle waa xadii sanadkiisa dacfi baa kuma sugan ruuxa isagoo wayse qabo weysaysta toban xasanaa loo qoraya eh, lafdi kalaa jira oo kutubta qaarkood dhaca alwudu cala lwudu'i nuurun calaa nuur wayse wayse korkeedii waa nuur dee nuur korkii ah lafdiga culimadu waxay leeyihin deesan oo kale ibnu sibki iyo ama kala duwan lafdigan maanaan helin bay leeyihiin oo walow xaafid ibnu xajar bal kitaab kolley nin razin la yidhaha kitaabkiisa uu xaaleeyo ama uu caswiyo in bal lafdigaas isagu inta badan culimadu siday yidhahaan ma soo aroorin alwudu cal wudui nuurin calaa nuure lakiin lafdigaa kalaa jira man tawada waxaa kaloo jira xadiid iyada ah axmed iyo ay wariyeen sanadkiisna aada u xoog leya ama saxiix ba yahay bal xadiidka waxyaalaha wada socdee walan yuxaafida cala lwuduui ilaa mu'minun waysada ma ilaaliya ruux mu'minna mooye oo ruux iyo goor dee markaa waysadu ka jabtaba weysaysanaya taas waxa weeyaan ilaashanaya waa ruux baa xadiidka sidaa kuba sugan taas ilaaliye muxaafadada laga hela waa ruux muminan ruux imaankiisu dhan yahay ayuunba umuuraha u baraaruga utanabuha had iyo goor ilaaliyo oo bal matalan taa laba yimaada bal waa umuurihii aan imaka halkan dee arrinkan kale xadiiskuna waa inoo dhacad yahay wallah subxana wataala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilah